bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol toban iyo saddexaad ee ka mida min صaxiixi muslim baabu sutraة اlmusali gabaadkii ruuxu tukanayey ayuu baab yahay sutraة اlmusali kii tukanaya salaad sunna ama farad ah wixii gabaad u noqon lahaa xagga qadarka iyo tashriican nabigu wuxuu ka yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam ayuu khuseeyaa baabku <clears throat> sutraة اlmusali ruuxa muslimkii tukanaya ee munfaridkii keligii ah ama imaamka ah in loo sunneeyo inuu gabaad samayso waa masalaةu ijmaacin masala ijmaaciya bayna اlculamaa oon khilaaf ka jirin weeye ma'muumku isagu sutra ma u baahan yahay waa masala khilaafiya jumhuur ahlicilmina inuusan u baahnayn weeye oo sutraة اlmusali sutraة اlimaam imaamka gabaadkiisa gabaad u ah ma'muumka hada madhabu jumhuuri ahlicilm sidaa wey bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin sunanimadka waxaa u dheer sutrada iyo gabaadka ruuxa muslimkaee tukanaya inay waajib tahay waa waajib sunnaba ma aha ninkii ka tagana waa caasi aaim ah axkaamta ka dhalan baana laga qaadanaya awaamirta sariixa ku timidna way ka horaysay idan marka baabka qaybta dambe baabka dambe xigaynu ku gaari doonaa caawa marka waa amarkii mulaqa ahaa iyo qadarkii ruuxa muslimka u noqon karay gabaad iyo sutro qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi abu bakrin aysaabuuri waqutaybat bnu saciidin wabu bakrin abi shaybata alcabsi qaala yaxya wuxuu yidhi asagu ima yaxya ahbarna wa qaala aakharaan labada imaami kale waxay yidhaahdeen xadaana abulaxwa salaam bn sulaym alxanafi can simaak bni xarbin can muusa bni alxata can abihi abihi o alxa bni cubaydilaahi taymi qaala wuxuu yidhi saxaabiga alxa bni cubaydilaahi taymi in xadiidkan ugu horeeyaan filayaa kitaabu sala laakiin kitaabu liimaan <clears throat> xadiiuu leeyahan ku soo maray طلح بن cubaydالlah ma xusuusta inaan soo sheegnay axaadiita fi صaxيح muslim ku le in kale adan waba kama xasuusto miyaad xusuutaan idinku almuhim طلح بن cubaydالlaahi ibn cuثmaana ibn camri الtaymi wa أxad الcaشhر الmubashariina bاljanة sideean cafan soddon iyo sideed xadiiث soddon iyo sideed xadiiث buu nabiga ka tabiya calayh الsalaaة wasalaam soddon iyo sideed xadiiث buu nabiga ka tabiya waxay isku waafaqeen bukhaariya muslim laba xadiiث bukhaariiyo muslim laba xadii bay wadaagaan bukhaari wuxuu la gooni noqdaa laba xadii muslimna sidoo kale laba xadii marka laba iyo labana waa laga gooni noqdaa labana waa la wadaagaa marka majmuucu maa lahu fi saxiixayn maxay noqdeen li xadii dhahaade soo lix ma aha labay wadaagaan laba muslim baa goonila labana bukhaari saddex meelba mi labaa xisaabta ma dhuntay saddex meelba mi labaa soo lix ma aha ldaa xadii buu saxiixaynka ku leeyahay ramat ullahi radi allahu tacala wuxuu geeriyooday saxaabigo shahiiday asagoo madluuma la dilay soddon iyo lixdii hijrada yowma aljamal waad garanaysa dalxa ibn cubaydillaah warkiisa waa haysaan ku mashquuli maayo qaala saxaabigu wuxuu uhi qaala rasul lah sal lay slam idaa wadaca axadukum dhigo bayna yaday hortiisa mila mukhirati araxli mu'khirati araxli gaadiidka qaybtee dambeoo kale rarada awrta ama fardaha meeshan dambe bagaalihe uu ninku ku tiirsado barkin yaroo saa u taagan ama kabaal yaroo saa u taagan oo uu ku janjeedhsado kursi ahaana ayaa jira oo dhudhun saddex meeloodkii laba ah dhudhun marka saa loo taago dhudhun saa loo taagay laba meelood ayaa mu'akharatu raxli noqotay xagga qadarka marka la soo gaabiyona waa taakiya badh taakiya badh ama hal taako dhudhunka dhan baa laba taako ah haddaad marka dhudhinkiina taakiya meeqa wey dhudhinku waa laba taako waxbaa dheer waxaan macaa lahayn waxaan macaa lahayn marka dhudhunkaa oo saddex laga dhigay labadii ayaa mu'khratu raxliga le'eh marka waa un taakiya badh iska dhaha taakiya badh idaa wadaca axadukum midkiin hadduu dhigo bayna yaday asaga hortiisa markuu tukanay mila mukhirati araxli rarada qaybteeda damboo kale mukhiradu waa qaybta dambe raxliguna waa heryadii higilkiiba awrta la saaraya ood garanaysa falyusalli marka ha tukado falyusalli marka tukado idan sidaa layskugu xidhay qaydka iyo tacliiqa meesha ka muuqda waxaa laga qaatay inay waajib tahay cinda bacd ahlilcilm midkiin hadduu hortiisa dhigto gabaad yar oo gaadhaya taake iyo badh ha tukado maxaa laga fahmay hadduusan saa yeelin yuusan tukanin walaa yubaali yuusan u aabayeelin man mara axadkii mara waraa'a daalika gabaadka intii ka dambaysa ama wixii ka dambeeya dhabarkaa wixii mara howlkuu taalla adiga markaa ma ah وxadثna محamed بن cabdاللahi بن نmayr alhmdani وإسحاq بن ibrahim qaala isxaaq wuxuu hi asagu ahbarana siiqada markuu qaadanayay wa qaala bnu marasu wuxuu hi muxameda xadaثna cumar ibn cubayd aanaafisi can simaag ibni xarb marka cumar ibn cubayd aanaafisi ayaa wax mutaabacaynaya abulaxwas abulaxwas kilaahuma can simaag waad soo marteen can simaag ibni xarbi can muusa bni alxat ataymi alxa ibni cubaydillaah wiiluu dhaloo taabico qiimo badan wey can abiihi aabihi alxa ibni cubaydillaahi qaala wuxuu uhi saxaabiga waxaanu ahay nusallii kuwii tukada wadawaaba ayagoo xayawaanku iyo lo iyo geeli iyo adhiga iyo dameeruhuba tamuru ay marayso bayna aydina hortayada waxaanu tukan jiray iyagoo cidoodu ama cafan xooluhu nicmoolaydu hortaadna ay marayaan fadakarnaa daalika arrinkaasaan u sheegnay in annagoo tukanayno ay xooluhuna hormaraan mararka qaarkood lirasuuli subanaanu u sheegnay faqaala nabigu wuxuu yidhi marka dhibkaasay ka cuurdaarteenna ay u sheegeen nabiga ka dacwoodeen milu mukhirati araxli takuunu bayna yaday axadikum uma laa yaduruhu maa mara bayna yaday yani waa khabaroo bimacna اlamri ah khabaroo bimacna اlamr milu mu'khirati الraxli heryada qaybteeda damboo kale xagga istaaga iyo qadarka takuunu ahaanaysa bayna yaday axadikum baa idinku filan wey taasaa idinku filan intaasuga inaad hortiina dhigataan markaad tukanaysaan ayaa idinku filan yakfii ama kaafiikum iyo macnahaasaa meesha ku jira uma intaa kadib intaa markaad meesha dhigata il horan baad soo marteen laa yaduru ruuxa muslimkii tukanaya ma dhibayo maa mara wixii mara bayna yadayhi hortiisa wa qaala bnu numayr muxamed asagu wuxuu yidhi oo isxaaq uusan sheegin weeye falaa yaduruhu dhibi mahayo man mara bayna yaday uma laa yaduruhu iyo muxuu kala qaadaya wadaadku falaa yaduru falaa iyo uma intaasuu kala duwaya marka midna hadda waa tacliil midna waa tacliiloo falaadu hadda tacliil ahaan bay ku imanaysaa midna umana hadda waa jumlo markaa madax bannaan bay noqonaysa xadaثna زuhayr bn xarb abu khayثamaة النasائي qaala xadaثna cubayd cabdالlah bn yaزيid الmuqri أخبرنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن مجعس وإيمان دونا أبو الأسود روايات ضنباع عضين دونته القرشي الأسدي عن asna waa asadahadi curuhu waad garanaysaa can caaisha radi allahu tacaala canha annaha qaalat hooyadan waxay tidhi su'ila rasuulu llah rasuulka ilaahay baa la weydiiyey sala allahu calayh ali wasalam can sutrati lmusalli ruuxa tukanaya gabaadkiisaa la weydiiyey qadarkuu noqonayo intee uu noqonayo maxay wax ku jawaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam idan cinda ahli اlcilmi alsu'aalu waa mucaadun fi ljawaab alsu'aalu mucaadun fi ljawaab haddaad wadaad intaad su-aal waa xaaraan iyo waa xalaal iyo waa sida u ku yidhahdo waxay ka dhigan tahay haddii hawsha ay tahay sida aad sheegtay waa sida ay sida lianna su'aala waa mucaadun waa la soo celiyey wey waa qadaran yahay wuu ku nicmaysan yahay filjawaab idan jawaabtu suubanoo bixiyaad ka fahmaysaa su-aashii la weydiiyey inay ahayd qadar intee leeg baa nabi allow ku filan ruuxu markuu tukanayo inuu hortiisa dhigto faqaala ee xukumkeedi ma ah su'ila can sutrati اlmusalli can xukmi ma ah waa maxay waa can qadri qadarkaada la weydiiyey faqala nabig wuxu uhi alayh الsalaaة wasalaam milu mu'khirati الraxli gaadiidka aheeryada qaybteeda dambe wixii la eg oo kale kabaalka dambe oo kale ayb kooraha dambe inta yara taagan ee ruuxa celisa dhabarka ina ka celiso loogu talagalaa loo jeedaa waan idiin sheego waa dhudhun saddex loo qaybay labadii haltaa kiya bar ku qiyaasa wixii intaa ka gaaban ma noqon karo weeye sutra ma noqon karo wixii ka dheerna waa khayr waa khayr xagga dhumucda ayaa lagu dagaalama xagga dhumucda waxa aad ka dhiganaysa gabaadka waxa gabaadka aad ka dhiganayso xagga dhumucdiisu maxay leekaanaysaa wax daliilo ku soo arooray oo sariixa ma jiro laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihin wuxuu hadduu tin cawsa noqdo haddii la arki maayo hadduu uldhuuban noqdona haddee ma la yaqaano waxay ti xoogow waran waran qaradii sheegu ha yeesho ul yar yar xoogan oo la arki karo ulahan hadda dhuubane masaajidka la dhigoo kale ee kitaabka lagu akhristo masxafka ah way ku filan tahay musxafka ah ayib haddii la waayo maxaa la samaynaa waynu gaari doonnaa in sha allahu tacaala marka axaadiida dambe imaamku uu keeno xadaثna mحamed بn cabdillah bn mayrin qaal xadaثna cabdالlah bn yaزيid almuqri akhbarna xaywة bnu shurayx can abi اlأswad hadda xaywa bnu shurayx ya wuxuu mutaabacaynaya huna saciid bna abi ayub alkhusaaci inu soo maray lannu asaga abulaswad ka waranaya xadiidka can abi اlأswad muxamed bni cabdiraxmaan ahaa abulaswad marka hore waxaynu soo marra isagoo kunyadiisu un la sheego magaciisa aan la sheegin محمد عبد الرحمن الأسد القرشي عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي baa su-ila la weydiiyey fii ghaswati tabuuq riwaayaddan waxay ku dartay xilliga su-aashu ay dhacday inay ahayd sanadkii sagaalaad ee hijrada markuu nabigu u baxay duulaankii tabuuq can sutrati lmusalli musalliga waxaa lagu ruuxa tukanaya gabaadkiisa iyo wuxuu iskaga asturi karaa aadamaha laba xigmaana ku jirto dadkana waa iskaga celino gabaad bay kuu tahay midda labaad indhahaadii foofi lahaa ee adugu meelahaa mayrcan lahaa bay soo celinhayaano ayaadaad fiirinaysa ama maxalli sujuudkaad fiirin ama ayadaad fiirin muxuunbay marka kaa shalsheelin oy kaa caawinaysa dadkana way kaa celin faqaala suban wuxu uhi calayhi salaat wasalaam ka mu'khirati araxli kooraha qaybtiisa damboo kale ayaa ku filan ruuxa muslimka inuu hortiisa uu dhigto xadaanaa muxamed bn abu muusa albasri qال xadaثna cabdالlah بn mayr الhamdani xa وxadaثna ibn mayr mxamed w marka asaga ah wاllafظu lahu lafdigaanu sheegi doonana mxamed baa iska leh ibn numayr ee ma laha muxamedkii hore maxamed muثanى ahaa ma laha xadaثna abi abi cabdالlah بn numayr idan marka mxamed muثanى iyo muxamed ibn cabdillah بn numayrba waxay xadiid ka qadanhayaan cabdullah بn numayr xadaثna cubayd الlahi bn cumara ibn xafs bn caasim alcumari can naaficin mowla bn cumara can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi sal lay slam kaana waxaa suubanuhu idaa kharaja yowma alciid maalin ciida hadduu baxo maalin ciida nabigu hadduu baxo ciid اladxى ha noqoto ama ciid اlfitri ha noqoto xaggee u baxaya ila lmusala baa ku qadaran hadde meeshii lagu tukan laha hadduu nabigu u baxo amara wuxuu fari jiray bilxarbati eebadii in la qotonsho xarbadu waa taki ama eebo waxay soomaalida u yaqaanaan aduu waran yar wey waran yar ama murjin waxa u taqaanaanba amara bilxarbati eebuu fari jiray in loo qotomiyo meesha uu ku tukanayo hortiisa waran la qotomiyar fa tuudacu xarbadii baa la qotomin jiray bayna yadayhi meeshuu nabigu ku tukanayo horteeda fa yusallii ilayha xaggeeda u tukan jiray xaggeeda ayuu markaa usii jeedsan jiray wey meel kale ma aadayn wannaasu dadkii muslimiintana waraa'ahu nabiga gadaashiisa ay dhooban yihiinoo markaa taagan yihin ku daba tukanaya wa kaana yafcalu daalika arrinkaasuu nabigu yeeli jiray in eebada la batansho oo sutra iyo gabaad la samaysto fi safari xataa socdaalki safarkii iyo socdaalkii ku dhisnaa cala takfiif ee badan la fududeeyey yuuse xataa nabigu ka tegin weeye in salaad uu tukanayo asagoo nagi iyo asagoo musaafiraba uu ka taga waadiida subanuhu inuu yeesho gabaad iyo sudro uu samaysto famin ama saa darteed bay ittakhada ama min ama min tilka aljiha yay ittakhadaha اlumaraau umaradii dambe ee khulafadii ka dambeeyey suubanaha iyo kuwii reer bani umayiya kuwii reer bani cabaasba ay samaysteen in eeba yar loo la hor wado markay tukanaya loo qotonsho nabigay kaga dayanayaan wey jumladan dambe famin ثama اتخذها الأمراء waa mdraج في الحadيiث waa mdraج في الxadيiث في آkhirihi abu daud sunankayna ibn maaja ibn maaja baynu ku soo maray riwaayadii ibn mushir baa cadaysay inay mudrajo tahay oo isagu wuxuu yidhi qaala naaficun qaala naaficun famin ثama اتakhadha الأمراء idan waa mudraج min kalaami naafici naafic mawlin cumar baa iskale lafdigan dambe oo inoo sheegaya kun saddex boqol iyo shan baynu kaga soo maray sunan ibn maaja ba cabdillahi alqaswini ka fiiriya in sha allah ma aha min min kalaami ibni cumarna ma aha min qowli rasuulilaahina maha calayhi salaau wasalaam haddee waaba baciidba inay noqoto ayb xadaana abubakr bn abi shaybata wbni numayr muxamed qaala labada imaam waxay yidhaahdeen xadaanaa muxamed bn bashir alcabdi waad garanaysaane eh. xadaanaa cubaydilaah cubaydilahi magacii wayna ayo cubaydilah ibn cumar cubaydilah ibni cumar ina ayo ina xabs ina ayo ina caasim caasimna waa ina cumar alcumari laguu sheegi waa awowgii baa loo tiirinaya awowgii si saddexaad miya cumar mise awowgii labaad buu noqonaya kii saddexaad cubaydillaahi ibnu cumar ibnu xabs xabs iyo caasim iyo cumar waa saddex awow marka cumar waa awowgiisi saddexaad ayib ninkaas waa ninku ah walaalkii cabdullahi isagaa ka xoog badan can naaficin mawni cumara can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana اnabiya sala اllahu alayh wali wasalama kaana wuxuu aha nabigu yarkuzu kii qotunsha yarkuzu min rakasa yarkuzu min baabi nasara yansuru ayb wa qaala abu bakr wuxuu dhaha ibn abi shayba asagu ila waxaa ku ladhnaa ibnu numayre yarizu min araza yarizu min baabi daraba yadribu ila daraba mudaariceedu waa ka duwan yahay maadigeeda rakasana mudaaricii maadigood waa kala duwan yihin rakasa yarkusu bay noqon tanna arasa yakrisu min baabi daraba yadribu nasra yansur bay kala yihiin waa isku macno intaa keliya lafdigaa kala duwan laakiin waa isku macno yarkusu kii qutanshuwa nabigu calayh salaat wasalaam wa qaala abubakr haddaba hadduu abubakr sidan dambe yidhi yarkusu waxaa iskale ibnu numayr ibnu numayr baa iskale wa qaala abubakr bn bishay wuxuu yidhi yaqrisu kii tallaala ama muda ama duru ahay ku muda dhulka alcanazata ee takida canazo iyo xarbadu way kala duwan yihiin xarbadu eebaa la yidhaahdaa waa eebo waran yar weeye oo ragga dagaalama seefta galkeeda ay gashadaan oo marka hoosta laga soo golo ama meeshu fogaato meel aan waranka lagu khasaarin karin ayaa iyada lagu sii daayaa tayib marka waa waa kaalmaati wey kaalmaati warankii xoojisaa oo la shaqaysaa canasadu laakiin waa murjinkan haweenku ay mulaca ku laayaan ee meelaha laskaga qoqoto ee guriga mararka qaarkood lagu qoteed garanaysaan marka canasadu iyadu waa usha ulsufiyeed soo ma garanayso ushii murjinka afkaga jiray ee dhulka lagu dhufan jiray taa wey laakiin iyadoo xarbadu inta badan bir shubay noqotaa bir wada shuba ah wey waa miino waa sabarad sabrad la shubay oo yar wey oo kulligeed ba kaa dhexdhacaysa waxaa dee dadka hor weydiiya idinku hawlaa garan maysaan alcanazata takidii ayuu nabigu qutashan jiray wa yusalii ilayha xaggeeduuna u jiray meesha ile wixii loo dhigaba waxay ahayd in loo tukado laga dhigto sutraya gabaad zaad ibna abi shayba abubakar wuxuu kordhiyey oo saaxiibkii ibn numayr uu la dheer yahay qaala cubaydillaah wuxuu yidhi asagu wa hiya alxarbatu canazada erayunbaa maray mooye waxa loo jeedo waa xarbadi laakiin alxarbatu wاlcanaza min xayu اluga way kala duwan yihiin laakiin wuxuu rabaa imaamku in cubaydilla ku yidhaahdo canaza ha la yidhahda laakiin waxaad loo jeedo waa xarbadii hore soo marteen amara bilxarbati <clears throat> marka tan damba taki baa laiska yidhahda ama mursinta horena ee baa la yidhah way kala duwan yihiin xadaana axmed bnu xambalin abu cabdilah axmed bnu xambal axmed bn maxamed xambal bn ashaybani abu cabdilah imaam ahli sunna waljamaca xadaana muctamid bnu sulaymaan can cubaydilaah muctamim sulayman ataymi wiilu dhalay waad garanaysa caanka ah can cubaydillaahi alcumari can naaficin can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana nebi sal slm kaana wuxuu ahaa suubanuhu yacdadu kii gudba raaxilatahu hashiisa mararka qaarkood suubanuhu waayo eebo iyo murjin iyo taki iyo wuxuu sutura ka dhigto neefka gaadiidka uu watuu gudbi jiray tuu sidaa u fadhiisiiyo ayuu xaggiisa u tukan jiray isagu gabaadiya ka dhigan jiray wahuwa yusalii ilayha asagoo aggeeda u tukanaya marka waxaa bannaan weeye in xataa xayawaanaadka qaarkood hashaadii fadhiday ritigaadii fadhiyey aad ka dhigan karto gabaad aad ka dhigan karto xataa waynu soo marray ma bannaan tahay ruux jiifa in lagu daba gabaad laga dhigto ku sheekaysanaya haddaad wax kala weydo mid tukanhaya oo asagoo u taallo sutra u taallo adna kusii daba qabso ilaa marar badan baa jaanis lead ka helaysaay laakiin waxaa daran markuu dhow kaa tago meeshaad istaagi lahayd qolyo marka ayagu xariifyo waxaa markay kaa dhaqaaqaan sutura kugu raadinhaya hawsha fahansan nina uu iska dhaqaaqaday kuu taalla xadana abubakr bn abi shaybata wabnu mayrin qaala waxay yidhaahdeen xadana abu khaalid alaxmaru wasmuhu sulaym bn xayaan abu khaalid alaxmar can cubaydillaah الcmر cbaydالله بن cmر الcmري عن ناaفic عن بن cmر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم كاana يصلي إلى rاaxilatihi nabigu hunaa kaana waxaa weeye muطلق الficli mujarad اficli baa looga jeedaa tii igtaarka ahayd ee nabigu badin jiray lagama wado kaana yusalii ilaa raaxilati hashiisa xaggeeda u tukan jiray waqaala numer wuxuu ihi ina nabiy sal sl salla ilaa baciirin neef geela xaggii oo fadhiya ayuu nabigu u tukaday maalin maalmaha ka mid ah xadaana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbin jamiican si wada jira labadaa wadaad can wakiic ibn jaraax qaala zuhayr wuxuu yihi asagu fii riwaayati zuhayr bn xarb xadaana wakiic meesha ibn abi shayba uu yidhi can wakiic xadaanaa sufyaan athawri sufyaan bnu saciid abu cabdillaahi athawri qaala xadaanaa cawn ibn abi juxayfata asuwaai can abihi aabihi wahab ibn cabdilaahi suwaai wahab ibn cabdillaahi suwaai meelna soo maray xadiid kale uu leeyahan filaya wahab xadiidkiisa kanaa noogu horreeya la tahay kanaa noogu horreeya la tahay wahab ibn cabdillaahi suwaai nabigu wuxuu ka wariyaa afartan iyo shan xadiid afartan iyo shan xadii buu nabiga ka tabiya calayhi salaatu wasalaam waxay isku waafaqeen bukhaariya muslim saddex xadiid watafarada albukhaariyu bialaati axaadiid waa intaa muslim mafaarid kuma laha meeshan ayada ah wah bn cabdulaahi siwaay assuwaai nabigu wuxuu ka tabiyaa afartan iyo shan xadii buu ka tabiya saddex bukhaariya muslim baa wadaaga bukhaarina wuxuu la gooni yahay saddex xadiid imise isku noqdeen meesha waxa ku jira lix xadiid bay isna ku leeyahay fi saxiixayn toddobaatan iyo afartii hijri ayuu geeriyooday saxaabigu kuufu ku geeriyooday radi allahu tacaala canhu wa ardaa qaala saxaabigaa wuxuu yidhi ataytu annabiya nabigaan u imid bimakkata maka oogu imid nabigaan maka oogu imid wa huwa asagoo bilabaxi dixdi fadhiya alabax waa toga mina toga xagga mina ka yimaada meeshuu maka kaga daacee niiska badan leh iyo quruuraxa iyo tamuuxa fara badan leh xagga nayaraha ballaadhan ayaa aftaxale badxa baa loo yaqaanaa dareemakan baa yaqaan hadda waa iska baabad waxaad arkaysa ma jiraan ataytu nabiy nabigan ow sal slam bimakkata maka wa bilabtaxi asagoo meeshii dixda ahayd fadhiya ee togi mina daacayay fii qubatin isagoo ku jira teendho ama jiro ku jira fii qubatin lah jiro uu lahaa ama loo dhisay xamraa guduudan ama cas oo min adamin idiin iyo saan xoole laga sameey lagama samaynin weeye dhogor xoole iyo xadhka iyo geede iyo caws iyo midna lagama samaynin iyo waxyaabihii soomaaliya wax ka tolan jirta waxaa laga sameeye weeye waa saan saan xoolaa laga sameeye marka teendho weyn iyo khaymad baa nabiga loo loo sameeyey halka isagoo degan waa fatxu mak waa xajatu wadaac ilwadaac weeye iyo ma ahe fatxu maka la isku hayaa laakiin riwaayadka xadiidku uu leeyahay baa caddayn doona qaybo ka mida ah inay inuu ahaa fatxu uu ahaa cafwan xajulwadaac ay ahayd qaal wuxuu yidhi saxaabigii abu juxayfa ahaa waha bn cabdulahi suwaay haddaad fa fakharaja bilaalun bilaal baa soo baxay wuxuu la soo baxay biwaduu'ihi weysadiisii yani biyo nabigu ku weysaysu bannaanka keenay xoogow taqdiim iyo taakhiir baa xadiidka ku jira markii biyihii nabigu ku weysa qaatay biyihii ka daatay nabigu ku weysaysanay asaga jidhkiisii barakaysna ka daadanayay ee saxaabadu hoorsadeen in xoogow fiican helo ismarmariya iyo nin intuu gaari waaye saxaabi kale kasii antaysta anta mataqaanaa kasii qaata saasaa yaa la kala noqday marka tiibuu soo hormariyey tiibuu soo hormariyey marka taqdiim iyo takhiir baa ku jira famin naailin faminhum saxaabadii waxaa ka mida ah naailin biyihii nin helo wax gaadhay naailin nin gaadhay oo biyihii asagoo gacantiisa wax ku helay waxaa ka mida ah wa minhum naadixun nin isku sarsayday biyo fiican intuu helo asagu isgargaadhsiiyo isku sarsayday baa ka mida ninkii wax kala waayey riwaayad damba iman doontee akhada min yadi saaxibihi warada wax horsaday anna in kale isiisi waa lasii kala qaatay atabaruk biaahaari nabi sal slam waa masala ijmaaciya wey laakiin alqiyaasu calayha baa khilaaf ka taaganya alqiyaasu calayha baa khilaaf nawowi marka hoosta wuxuu ku leeyay wa fiihi atabaruku biaahaari الsaalixiin واsticmaalu fadli طahuurihim وطacaamihim وasharaabihim وlibaasihim marka hada yaxtaaj ila daliil in badan baa ka soo hadla ku noqnoqon maayo lanna masaladan nas looma hayo asaxaaba alkiraam lama hayo ayagoo isbarakaystay aahaartoodii altaabicuuna afaadil wاnubala alfudalaana lama hayo iyagoo barakaystay aahaaru الsaxaaba lama hayo waa howlo dambe oo gadaal ka yimid waxayna ku dhisan tahay alqiyaas alqiyaas cala atabaruki biaahaari اlanbiyaءi wاlmursaliin qur-aanna waa nin soo mara qiyaaska inuu yahay qiyaas tabar daran oon asaxaynin marka qawaacidda qiyaaska la fiiriyo shardu lqiyaas ugu muhiimsan waa maxay waa in horta maqiiska iyo maqiisu calihu ay kala duwan yihiin iska ogow hadda asalka wax ilxaaqinayo oo maqiisu calihi loo yaqaan iyo faraca oo maqiis la yidhaahdo waa inay kala duwan yihiin oy laba shay kala yihiin oy kala magac yihiin haday isku mid yihiin qiyaasma ma yaalo laba shay oo sunnidaba laskaga qays qaataa waa jugjug meeshaada joog soo maa horta labada shay waa in faraca iyo asalku ay kala duwan yihiin haddaan kala duwanaasho uusan jirin waa maxay waa qiyaasu shay calaa nafsihi qiyaas maba jirayade qiyaasu shay calaa nafsihi waa baail waa laabudda min almuhaayara shardiga labaad waa in faracu oo maqiiska ah cilat اlqiyaaska cilat اlxukmiga uu asalka kula siman yahay ama asagu ay ku badan tahay farca ah laabudda an takuuna alcillatu eh, inay tasaawi ka dhexeeyo laabudda an yakuuna alfarcu musaawiyan lilasli fi اlcillati aw an takuuna alcillatu zaa'ida fi اlfarci ma wada soconnaa ayib waxaa nabiga loo idan maqiisu calayhigiyo asalka hadda la raba in la ilxaaqiyo waxaa jira waxaa laga qaadan xadiidka culummada awliyada ahlu khayrka in la barakaysto oo maxaa u daliila saxaabaa barakaystay suubanha ilaahay biyihiisii iyo aahaartiisii qiyaasan calayhi baa tidhi idan waxaa rabtaa inaad tidhaahdo culummada ahlu khayrka ihiyo iyo rasuulku waa isku mid nin walba waa barake badan yahay allah shaaximay allah shuumay waa ahlu khayr waa barakaysan yihiin idan ciladu waa bijaamic ana kula minhuma mid walba inuu yahay uu barakatin duu barakatin haddaba haddee nabi maxamedo duu baraka ahaa oo ahlu barakaa la barakaystay culummadana waa la mid lianna alculamaa waa maxay waa warasatu alambiya hawlahaasa lagugu dhajinayo waxaan leenahay de fiican tahay bal ii toosa aan kula fahmay xoogu waraqaadkan soo laqbaysay ifahansii baad leedahay ifahaansii faraca oo culummada iyo ahlu khayrkaa barakadoodu iyo khayrkoodu ma la mid yahay barakadii iyo khayrkii nebi maxamed calayh salaatu wasalaam haddaad haa tidhaahdo cishoon la gaadhin baad gaaloobaysaa cishoon la gaadhin hadda ogow haddaad suubanaha axad la sinto yaa kala bixi mayno ogow hadda hadhowna wadaado waad waalanto dadka gaalaysiisa waad la kici adu maad joogtid seed nebi maxamed axad oola simi kartaa intaa inaad wax ku fahantaan baan rabaa ayib nebi maxamed iyo saxaabadu iyo uunki rumeeye ma sinno waxay ku siman yihiinna ma jiro gebi ahaanba oon ka ahayn allahuma inay bashar iyo makhluuqaad yihiin subanaha alla barakeeyey bidaliil taa waa fahanteema idan sharduاlqiyaas waa la waayey sharduاlqiyaas muxuu ahaa asaasigi an yakuuna alfarcu musaawiyan lilasli fi اlcila aw takunu اlcilaة zaa'ida fi اlfarci cala اlasl idan lama hayo ziyaadana ma jirto tasaawina ma jiro fabaطla اlqiyaas qaacido kaloo muhim jiddan ah waxaa in badan qaacidada ifaareeyey juwayni juwayni waa saaxiibo ibtikaarada ibdaacaad weeye marka usuulka u maraya kadibna waa la dhammaystira wuxuu yidhi haddaad aragta macno la ictibaariyey haddii aad aragta faqiih iyo mujtahid ictabara manan ay cilatan cilladaasoo salafku aysan ictibaarinin ogow ninkaasi bidciya munkar iyo balaay wadaaye hadal dheeroo ku jira burhaanka weye laakiin macnihiisaa sidaa ah. muxuu yahay haddaad aragta buuhi axad ictibaarinaya cillo iyo macno salafkuna ayna ictibaarinin xilliga iyagu joogeenna mudnaa in la ictibaariya macnaha asagoo la tixgeliyo waxaad ogaataa bur wuxuu wadaa macnan badiica oo bidca oon shta lagu layn diinta maxaan ka wadaa hadda huna saxaabaduusu ahlu baraka ma ahayn maxay iyagu isu barakaysan waayeen ahlu badrin wa baycati ridwaan nuqabadii aad garanaysaan ansaareen baycat اlcaqaba asxaabu الshajara ya asxaaba samra oo kii nabigu odhan jiray yowma xunayn markaa hawshu ay ishu dhiigta waad garanaysaan raggu ma sinnayn ilaahayna ma simin wsaabiquuna alwaluun laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal dadkii noocaasa ah, saxaabadu dhexdoodu ree bader baycatu ridwaan nuqabadii ma dhicin inay iyagu isbarakaystaan ansaariya muhaajiriin sikaaru saxaaba oo akaabirtii barakaysan ma arkaysid oo biyo ka horsan ama ii rugla timirta kadib anu andhujiye ayb haddii saxaabe laga soo tegay taabiciin oo miyaad aragta barakaysan saxaabe abadan idan haada almacna aad ictibaarinaysa barakadaa atabaruq bisaalixiinta waa macnaaysa ictibaarinin salafku mudnaana in la tixgeliyo salafku noolaayeen hadda adu inaad tixgeliso la timid qowlan badiican ay bidciyan aan qiimo lahayn dhinaha markaad isku geyso waxaa weeye watarku sunna meeshii aan soo maray weeye ad garanaysaan atarku sunna meeshii ku gaabsadeen iyo taabiciin baad ku gaabsan wadaadkii ijtihaadna waxaan leenahay qiyaas baad la timid aan caga badan ku taagnayn ijtihaadta ama laba ajir baad leedahay markaan aan kaa qalayna wey ama xaqiiqadu waxaa weeye hal ajir baad leedahay waad gaftay waad gaftay marka hawsha inaan lagu khaldama aad iskaga ilaaliya taa macnaa ma inaan culimmada ku kacsannahay waxaan rabnaa mustanadka xukumka la sheegayo inuu noo caddaado inuu noo caddaado mana caddo xukumka asaga aan iskaga taanid ma lah qaala wuxuu uhi saxaabigu fakharaja الnabiyu suubanaha soo baxay calayhi asagoo dushiisa ay tahay xullatun xamraa isku joog casqaba xullo waa labadii maro laba maroo isku midab ah laba maroo isku midab ah ama cad ama guduudan ama madow markaad qabto ayaa la yidhahda qolya waxay dhimaba shardima maaha inay isku midab yihiin marba haddaad marana kor ku qabto hoostana mid ku qabto markaasaa xulada la yidhahdaa isku joog bilad iman waxay dhimaye waa inay isku midab yihiin kolley xulladu waa thawbaan midna kor kuu saaran yahay midna hoos ku qabto hal mar xullo lama yidhahdo xamraa cas idan xullo xamraa nabigu inuu qabay waxay daliil u tahay jumhuurta oo maradu midabkay dooniba ha yeelaatay in la xidhan karo oyse wax midaboo reeban uusan jirin xanafiyada iyo bacdu alxanaabila ayaa isku dhiba xataa ibnu qaym raxmatullahi tacaala calayhi uu ka mid yahay marada guduudan lama xidhan karo marada cas guduud iyo casinsu waa isku mid mamanaya anugu guduud baan u aqaan laakiin casku soomaali kalaan ka bartay baashi dhiigga eh, guduudan lama xidhan karo maxaa yeelay axaadiis baa ku timi wax xadiioo ku asaxay fi nahyi can lubsi thawb اlaxmari ma jiro lam yaص فيi xadiiu ayb agga nahyiga agga nahyiga tanna waxay tusaysaa nabigu inuu qabay isku joog cas ama guda maalinka ayada marka waa raddu calى اxanafiya wa bacdi man naha can dalik kaani aad moodo buui andur inaan hadda eegayo adda markaan adika idin tabinaya wiilkiisu u tabinaya dacawne waxaad moodaa inaan ishaba ku hayo ilaa bayaadi saaqayhi adimada nabiga ee cadiinkoodii quruxdoodii labada dhudhune nabiga markuu weysaystay markuu weysada u soo baxay cafwa qaala wuxuu uhi saxaabiga fatawada nabigaa weyse qaatay haddaad arkaysa fatawada'a nabigaa weyse qaatay wa adana bilaal bilaal salaaddii buu aadaamay musaafir baa layahay makaa la joogaa salaaddii la tukanaya baa loo aadaamaya idan aadaanku waa la suneeya fi الsafari wاlxadari lلsalawaat qaala wuxuu uhi saxaabigii abu juxayfe ahaa wahab bin cabdillahi suwaa'i fajacaltu waxaan gudagalay atatabacu inaan raacraacayo faahu afkii bilaal haahunaa wa haahuna bilaal baan markuu si xagga u jeestaba aan naxgan ula jeestanaya waxaad u bogayso marka laga sheekeynayo afkaad raacin waad ruuxu bishmuhu xatuu siduu dhaha la dhihi oo afku hadduu kala qaado waad kala qaadi oo isma garanaysid waad maqanta waad marqaansan tahay ruuxaa howshu aad raacaysaa bini aadamku waa sidaa ayib mar dambaad arkaysaa adoo afka qalloocinay oo maada aadaamayey ayib ruux baad raacdayba fajacaltu waxaan gudageli tatabacu inaan raaraacayo fahu afki bilaal haahunaa xagga bidix iyo midig iyo haahunaa xagga midig yaquul wuxuu u jeedaa bilaal ama wahab oo saxaabiga yamiinan wa shimaalan haahunaa haahunaa muxuu ka wadaa yamiinan midig iyo bidix yaquulu uu leeya bilaal xayi cala asalaa salaada u kaalaya xayi cala alfalaax liibaanta u kaalaya fiqiyaadkayna kusoo maray khilaafka ka taagan ma midigta baad labada goorbaa xay cala salaa u dhihi mise xay cala salaa talabaadna xay cala salaa baad celinaysaa wayna soo maray marka qolo waxay leeyihin xay cala salaa labadeeda jeerba midigtaa loo tuuraya adoo xagga u jajeera oo midigta eegaya ayaad xay cala salaa xay cala salaa leedahay bidixina xay cala alfalx labadeedi baa iska leh niman sidaasay yidhaahdeen niman xame waa la isweydaarinaya ose la isu mid walba bidixi midig bay leedahay xay cala salaa oo midiga iyo xay cala salaa oo bidixa ta sidoo kale labadeeda waxaa loo kala qaybin midig iyo bidix labadaa macnaa ugu caansan cinda ahli اlcilm suwar kale iyo kayfiyad kalena waa jiraan xageen marayay qaal wuxuu uma rukisat waxaa loo qotonshay lahu suubanaha canazatun taki ama eebo ayb fataqadama nabiga baa hormara calayhi salaat wasalaam waa loo qotonshay salaadii duhur baa gasha weeye fasallaa duhra ragcatayni laba ragcadood nabigu duhru tukaday yamuru bayna yadayhi hortiisa nabiga waxaa marayay alximaaru dameerki iyo walkelbu ay laa yumnacu aan la celinin wud aan lalahayn iyo kir midnaba aan la dhahayn maxaa yeelay nabigu waxaa u taalla sutro cinda aljumhuurna sutraة اlimaami waa maxay sutratun liman khalfahu min alma'muumiin uma intaa kadib haddana salla casr ragcatayn laba ragcadood casaruu tukaday uma lam yazal muusan ka zuulan yusalli inuu tukanaya salaadihii afarayda ahaa ragcatayni ragcatayn xataa rajaca ila اlmadiina ilaa uu madiina ku soo laabtay waa musaafir soo maha inta uu madiina nabigu ka maqan yahay intii dooniba ha noqotee marka waxaa ku jira safar iyo socdaalba in sutra loo baahan yahay safar iyo socdaalba in aadaanku uu sunnay oo mashruuc yahay atabaruku biaahaari الnabiy calayhi الsalaaة wasalaam ayib intaasba waa ku jirtaa iyo sunnadu inay tahay xayacalataynka marka la marayo in bidixii midig la jalleeco ayib axkaamta waa ku jirta waxaa kaloo ku jira alisticaanatu bilkhayri fi lwudu inaad weysada aad kaalmaysan karta hayrka weysada yaa keenay inagu biyaha yaa u dhigay ayb khidmada ayada inaysan dhib lahayn ta laga niqaashay maruu ka taagan yahay waa in lagu weyseeyo in biyaha lagugu caawiyo dhib ma lah xadaanii bnu xaatim ibnu maymuun waxaan ka booday xadana bahs bn asad alcami xadana cumar ibn abi zaaida wasmhu ibn abi zaaid wkhaalid baa le maymuun qaala xadana cawn ibn abi juxayfata cumar ibn abi zaaida wuxuu mutaabacaynayaa sufyaan athawri kilaahuma can cawn ibn abi juxayfata asuwaai xadana cawn ibn abi juxayfata ana abaahu abi aba juxayfa ah ra'aa rasuul allah rasuulka ilaahay buu arkay fii qubatin xamraa teendho iyo khaymad guduudan ama cas ku jira oo min adamin idiin iyo saan xoola laga sameeyey wara'aytu bilaalan bilaalla waa arkay akhraja asagoo soo saaroo keenay waduu'an biyo lagu weyse qaato fara'aytu annaasa dadkii baan arko yabtadiruun u degdegaya kala boobaya dalika alwuduu'a weysada ayada ah ee nabigu ku weysaystay faman asaaba minhu shay-an biyaha ninkii wax ka helay tamasaxa bihi waa ismarmarshay waman lam yusib minhu ninkan waxba ka helinna akhada min balal yadi saaxibii akhada wuxuu wax ka qaatay min balal yadi saaxibihi saaxiibkii gacantiisa gacanta qoyaankeeda ee asaguna ka seexantaysta uma ra'aytu bilaalan baan arko akhraja soo bixiyey canazatan taki ama murjin farakazaa markaasuu qurtanshay wa kharaja rasuulullah rasuulki ilaahay baa soo baxay markuu weyse qaatay kadib fii xullatin xamraa'a isku joog casbu ku soo baxay ama gududan mushamiran asagoo xanjeertay maradana kor u qaato aan musbil ahayn oo dhudhumadiisa ay muuqdaan fasalla ila alcanazati takiga xaggeedu u tukaday binaasi dadka ragcatayni buu fasalla ila alcanazati binnaasi dadka wuxuu tujiyey xagga eebada ama takiga ragcatay wara'aytu nnaasa dadkii baan arkaya kaleen tukanaynin iyo wadawaabba xoolihii kale yamuruna iyagoo maraya bayna yaday alcanaza takiga horteeda maraya maxaa yeelay sudra u taallaa nabiga intaasuu marka axadulximaanku usoo celcelinaya inaad fahanto nabigu soo ugu dadaalaya hawsha ayadaa saxaabiguna hadda xadiidkan dheer hadda riwaayadan cumar ibn abi zaa'ida ayaa ka faahfaahsan riwaayadii sufyaan aلthawri ee toban barteen lannu taa taqdiim iyo taakhiir baa ku jira ama midaan waa murataba murataba xadaثnii isxaaq bn mansuur alkawsaj wcabd bn xumayd alkasiy اlxaafid qaala akhbarna jacfar ibn cawn ibn jacfar almakhzumi أخبرنا أbو عmays واسمه cتبة بن abdالله cutb cabdلlahi alكوفي abu cumaysku qaala muslim wuxuu ihi waxadina qaasim bnu zakariya xadana xusein bn cali aljucfi buu ka wadaa can zaa'ida ibn qudama الثaqفi abu salt xadaثana malik bn miqwal albajali kilaahuma kilaahuma waa kuwama abu cumays iyo abu cumays iyo maalik dhahaade so sidaa ma aha abu cumays iyo maali sanadka hor meeshuu ku istaagay waa la wataa waa la wataa markaad xisaab dejinaysa maxaad dhihi saddex toddoba ku dar waa waa toban maxaad qori cibar baad qori maxaad wadataa hal sidaadoo markuu sanadku meel ku istaago meeshuu ku istaagay soo qaado ninkaa xaji meesha dambe kiilahan baa uu ku yidhi wadaadku u dambeeyey kii hore kuu taagnaa isku dar soo dhaqankaa lama fahmaayo mararka qaarkood markaan dhow waa kuwa nimanbaa sanadka meeshu ka bilad u noqonay isxaaq weeye iyo qaasim weeye lama rabo waa inaad abu cumays iyo iyo maalik haddana maalik bnu miqwal albajali kilaahuma abu cumays iyo maalik can cawn ibna abi juxayfata khayr marka maalik iyo abu cumays waxay mutaabacaynayaan sufyaan athawri iyo cumar ibna abi zaa'ida oo ayaguna cawn ibna abi juxayfa ka qaadanay can abihi aabihi wade abu juxayfa can الnabi sal slam binaxwi xadii u firso diqada muslim wuxuu ihi fadakaraa weyhuna fadakaraa waxay sheegeen malik ibn miqwal iyo abu cumays binaxwi xadiiثi sufyaan aلthawri wa cumar ibn abi zaa'ida ile ragga ismutaabiceen raggaa weeye xadii ku dhow xadiidka ayay sheegeen yaziidu bacdum calىa bacdin afarta raawi midkood ka kalu wax la dheeriya xagga lafdiga wey wa fii xadiiثi malik ibn miqwal waxaa ku jira lama kaana bاlhaajira hadlay duhray maka la gaar yani duhurkii maka la gaar kharaja waa soo baxay bilaalun fanaada bاsalaa salaadii buu aadaamay wy intaasaa la socota xadiidka maali ibn ku soo marin riwaayad kale saddexda ahaa wy hijrada sideedu waa la yidhahda xilliga duhurka ee qoraxda kulaatay ee weli duhurku gelin baa asal la yidhahda laakiin huna waxaa loo jeedaa maka maka la joogo duhurka oo galay bay qoraxdu waxaad moodaysaa in shan saac la joogay iyo lix saac xadaana mxamed muana wmamed bashiir bundar qaala wuxuu ihi muana asagoo xadana moxamed bn jacfar gundar xadana shucbatu can ilxakim bn cutaybat alfaqih qaala samictu abaa juxayfata xakam baa hadda wuxuu mutaabacaynaya wiilkii abu juxayfe ahaa cawn cawn buu hadda raaciya samictu abaa juxayfatan maqlay qaala isagoo yidhi kharaja rasulla rasuulka ilaahay baa baxay bilhaajirati ay fii waqti alhaajira xilliguu duhurku kulaaday ila اlbaطxaa'i dixdi maka ayuu u soo baxay fatawada'a wayse qaatay subanu calayhi الsalaaةu wasalaam fasalla duhra ragcatayn duhurkiibuu laba ragcadood tukaday walcasr ragcatayn wa bayna yadayhi canazatun hortiisana waxaa qotomay taki ama eeba ama murjin yar waran yar baa yaallay qaala shucbatu wuxuu yidhi wazaada fiihi cawn cawn wuxuu iigu daray xadiidkan idan shucba wuxuu kuu sheegay inuu xadiidka ka wariyo xakamna uu ka wariyo cawnna uu ka wariyo ayib wazaada fiihi wuxuu ku daray can abiihi abi juxayfata ahaa wa kaana yamuru waxaa maraya min waraa'iha takiga canaasada xaggeeda dambiya gadaasheeda almar'atu haweeney iyo walximaaru dameer iyo wixii la halmaala baabka dambe aynu ku gaari doonaa dumarku iyo dameeruhu iyo eydu salaada ma gooyaan mise maya khilaafka ku jira baab gooni u baabaysan doona imaamku insha allahu tacala waxadana zuhay bn xarbin wamamed bn xaatim bn maymuun qaala waxay dhen xadana ibnu mahdin cabdiraxmaan mahdiy abu cabdiraxmaan xadaana shub xajaaj bsnaadayni amiian milahu bilsnaadayni jamiican milahu isnaadaynka ma ujeeda waa maxay waa labadii sanad ee xakam iyo kii cawn ila laba sanad buu lahaa ninka la shucb marna wuxuu ka wari can cawn can abi abi juxayfata marna can اlxakam ibn cutaybata alfaqiih can abi juxayfa soo meedan soo marin labada sanad buu ujeedaa xadana shucbat nawi xadidka bilisnaadayni jamiican milahu labadii sanadeed soo marteen buu ku wariyay milahu mil xadiidi saabiqi fi اllafdi wاlmatni wazaada fi xadiidi اlxakam u fiirso marka xadiidka xakam wuxuu ku kordhiyey oo xadiidka cawn aan ku jirin fajacala الnaasu dadku waxay guda galeen ya'khuduuna inay qaadanayaan min fadli waduu'ihi tanaa marka kaca riwaayadka hore tii horeed soo marteena ahayd fara'aytu الnaasa yabtadiru dalika alwudu waxaad u qaadan kartaa biyihii nabiga loo keenay inuu ku weysaysto nabigoon ku weyse qaadaninbayba dadku kala foomudi kartaa laakiin tan danbaa ku cadisa nabigu markuu weyse qaatay biyihii ka dareeree ka daataybay dadku muslimiintu ay kala qaadanayo kala boobayaan yaahuduuna iyagoo qaadanaya min fadli wuduu'ihi weysadiisii wixii ka soo haray ee nabigu gacanta u geliyay ile gacantu gashada markuu nabigu faraxasha kadib weelku gacanta geliya waa ka weyse qaataa wejiga hadduu dhaqayo hadduu gacmaha dhaqayo hadduu lugaha dhaqayo idan biyuhu gacanta kusoo qaadanaya farihiisii iyo dhididkii suubanaha ku baxay biyi waa biyo barakaysan xadana yaxya bnu yaxya التamiimi qaala xadaana cafan qaala qarأtu calى maliki can bn shaab الzuhri can cubayd اllahi bni cabdillahi bni cutbat bn mascuud can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu hi ibni cabaas aqbaltu waan soo dhaqaaqay raakiban anoo saaran calaa ataani neef Eh, dameer anoo saaran dameer dhadig anoo saaran waana maalinkii maka wa ana yowmaidin maalinka ayadan imanayana een soo dhaqaaqanoo gaadiidka watana qad nahastu waxaan ku dhawaadoon sigay alixtilaama inaan biyo duuliyoon qaan gaadho an iyo toban sanuu jiray iyo may saddexiyo toban jir buu ahaa labaiyo toban buu jiray ko iyo toban toban buu jiray warar badan weeye niman waxay rajaxaan han iyo tobanka nimanna waxay rajaxaan saddexiyo tobanka xilligu markuu nabigu dhimanaya an jirba ayamay wuxuu ahaa aarjir iyo baa laisku haya warasuula rasuulka ilaahayna yusallii binnaasi dadku tujinayay biminan ku tujinayay waa waa xajulwadaac wey sanadku u dambeeye nabiga nooleeshiisi fa marartu waxaan soo maray bayna yaday saf safka hortiisaan maray fa nazaltu waan ka degay buui riwaayaadka qaarkood xadiidku uu leeyay fi saxiix wa fi sunan sufuuftii barhkood marartu bayna yaday bacdi saf safka barhkii baan hormaray markaan gaadiidka watayn raba inaan safka kale aan ku biiro ila dacashaasaad ka iman kartaa kadibna saasaad u goyn kartaa ama qaabkaasaad u goyn ama saasaad usoo goyn aggaaso kalead geli kartaa fa dameerkii baan ka degay fa arsaltu ataana dameertii baan sii daayay tartacu inay meelaha tirideedii iyo risteeda rifato wadaltu fi sa sakii baan galay falam yunkir dalika calaya axadu falam yunkir iguma qoonsanin daalika arinka inaanoo dameer saaran aan safkii barhkii hormaro calaya dusheeda axadun axad igu qoonsada ma jiro nabiga baa ku jiro w calayh salaatu wasalaam waan la wada arkaayo wy isagoo marka wuxuu qabaa ibnu cabaas dameerku hadduu adoo xataa bilaasutraa ku hormaro salaaddii kaama jabayso ma goynayo alximaaru wاlkalbu wاlmarأaةu la yaqطacna aw la yaqطacuuna aلsalaa buu qabaa marka ra'yigi madhabkiisii buu marka imaamku meesha yaa ku jira wayna iman doontaa in sha allahu taala laakiin calaa ra'yi اjumhuur wax xujaa kuma jirto saf baan hormaray buu yidhi waxay ka dhigan tahay ninka saf hormaray imaamkii iyo sutrin aan kala dhex marin waxay ka dhigan tahay adoo sutra kuu taallo hortaada nin maray sutra ii taalla dameer baa halkaa maray muxuu yeelaya hadaad doonto suradeeda isku jiida aday kuu taalla ama ma yeelin waxay ma'muun salaaddooda dhaawac gaadhi lahaa haddii ibnu cabbaas dameertiisa uu la hormaro nabiga iyo gabaadkiisa inta udhaxaysa markaa nabiga salaadiisa waa go'i lahayd tii maamuumiintana waa go'i lahayd mar haddaadan nabiga hormarin oo sudradiisa aadan kala xigsanin saf baan hormay ibn cabaasoo waxba kuma tarin baa le lanna imaamkaa sutratun liman khalfahu haddaadan kala dhex marin nabiga sutradiisaoo sidan ahayd adoo halka aadan marin waxan baadan yeelin wey adoo halkaa naga maray bay ka dhigan tahay saasaa loogu jawaaba masale ijmaaciyana ma aha la socda sutratu اlimaami waa sutratu liman khalfahu waa ra'yu jumhuur ahli اlcilm waana masl khilaafiya jamaca min afuqaha oo nawwi kamid yahy qaadi ciyaad kamid yah qurtubi kamid ah, ijmac soo gooriye ijmaca laa yasix laa yasix khilaaf xaqiiqi oo cinda saxaaba ayaa jira hataa xaafidku iyo hayrkiiba ay tilmaamaan ibnu xasam iyo ay tilmaamaan idan ibn cabaas waa waa usuuli wey waa usuuli istadal muxuu deliishaday cadam alinkaar ayuu deliishaday calaa cadam اlbuطlaan daqiiq wey ayb waxaa la dhihi lahaa salaada way gu-i ayadoon aan burin oo giitaankan waxaan ku aweyna sawaabkii baa baaba'ay marka wuu ka leexdaa meesha sada busha ugu keen wuxuu yidhi layguma qoonsanin haddaan laygu qoonsanin waxaa ka soo baxay meesha inaan wax dhiba jirin salaadna buraynin sawaabna isdhimaynin wax khatara aanan u geysanin salaaddii musallinta meeshu aada eegaad waa faqiih usuuliya marka meesha xagasha wax la qabtuu garanaya yuu garanaya hadduu dhihi lahaa salaaddii ma mana burin waa laga murmi lahaa hunaa waxay noqotay falam yunkir dalika calaya axadu macno walba uu doonaya u soo waana macno daqiiq ah wey saa xadana xarmat bnu yaxya tujiibi akhbarani nuuha bin jawaabta aan kuu sheega ahayd baa ku filan sutratu limaami sutratu liman khalfa adilo badan bayna leedahay akhbarani nuuh bn cabdullahi akhbarna yunis bn yaziid alayli عن ابن شاب الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره وxuu u sheegay أنه أقبل inuu soo qaabilo oyuu soo jeestay yasiiru asagoo soconaya saara calaa ximaarin dameer ataayan baynu soo maray dameer dhadig wey kan laakiin waa jinsu lximaar labya dhadig buu waa noqon karaa wa rasuullah rasuulka ilaahina qaa'imun yusallii biminan nabigu uu taagan yahay oo mina uu ku tukan yahay markaan usan rukuucsanayn fii xajati اlwadaaci xajkii sagootiska ee nabigu ummadda la dardaarmay yusalii binaas ummadda isagoo tujinaya qaal wuxuu uhi fasaara dameerkii baa maray bayna yaday bacdi safi safkii barhkiibuu hor maray wey ila dameerku mogta intuu ka soo bilaabo ruux u geeseeya saa u mari ma in la wada mooyee dameer dhaqanku waa taqan socdo hadduu iska leexa isagu wuxuu raadinaya yaa xukuma ayib asagu dan khaas uu kaa inuu ku tiriyo meesha ma taal marka safki barhkiibuu hormaray uma nazla canhu waa ka tegay ibnu cabaas fasafa maca الnaas dadkiibuu la saftay marka muxuu ka rabaa maa laa yatajazaw qaacidada ibn cabaas waaa le safka hadii la mara safka lama marin muxuu ku ibn cabaas maa laa yatabacadu faityaanu bacdihi ka ityaani kulihi qaacidada somaydin soo marin waa daqiiq kartid haddee saf goyn baa la yidhi safka mada ma hormarin saf ma qaybsanuu ku saf ma qaybsan hal layn weeye halka hadduu ka dumo xaggana waa ka dumahayaa wey marka macnahaasa laga yaaba inuu ishaaray imaamku inkastoo ana arag wax tasriixiya xadaana xaggeen maray xadana yaxya bnu yaxya وcmr الناaqd وإسحاaq بن إbrahيm الxandلي can ibni cuyaynata سufyaan can الزhriي bhada اsnaad sanadkaad soo maraysa zuhri hadda waad garanayseen zuhri can cabdlahi bni cutba can cabaas buu ahaa qaal wuxuu ihi marka sufyaan way hadda marka sufyaan bay kusoo koray sanadkii wاnabiyu yusalii bcarafa lafdigan sufyaan baa iskale yani sufyaan can zuhri <clears throat> can cubaydillaah bni cabaas ninkaa dee asal qaalo le ibn cabaas baa lakin lafdiga ninka inoo taminay huna waa maxay waa ibnu cuyayn qaala ibn cuyayn wuxu uhi wanabiyu sallii bicarafa nabigu uu ku tukanayo carafo waa lagu burmaayo waa qiso kaloon tii ahayn iyo ma ahee waa ikhtilaafu ruwaad sawaabku nabigu minuu ku tukaday wey loona badan yahay tarjiixa loo badan yahay tarjiixa loo badan yahay tacdiid اlqisa in laba qisa laga dhigo waxaa loo badan yahay in hal qisa laga dhigo meeshii biminan ahayd ay bacdu ruwaad ku wahmiyeen ka sufyaan iyo ragga ku raacay ku wahmiyeen oo ka dhigeen twhiim iqaat waa masale khatare aan qisooyinka aan ka dhigno laba dhacda aan ka dhigno xadana isxaaq ibrahim wcabd bn xumaydin qaala akhbarana cabdالrazaaq akhbarna macmar can الzuhriyi bhada اlisnaad idan macmar ba hadda mutaabacaynaya isaguna ibnu cuyayna iyo yunis yunus amn shaab zuhri somayna soo mar isaguna ayib iyo maaligu ka sii horreeyey had ila maalig bay ka soo bilowta camni shaab waxaa ku xigay yunis camni shaab waxaa ku xigay sufyaan bn cuyaynata can الzuhri waxaa kulo markaad maraynaa macmar can الzuhri macmarna waa min ahbat الnaasi fi الzuhri meelo kale uu ku liitaa mooye zuhri kuma liita inkastoo uusan gaadhin raggii hadda yunis iyo maalig uusan gaadhin baada isnaad sanadkan ku tabiyey walam yadkur muusan sheegin macmar fiihi fi اlxadiiثi minan walaa carafa ma sheegin isagu markii nina carafa ku dhuftay mina wuu ka gaabsadayba nebi maxamed oo tukanaya yaan la kulmay dameertii baan sii daayay safkii baan galay dameertuna safka qayb ka mid ay hormartay maca salaam wa qaala wuxuuna yidhi fii xajaة اlwadaaci xajkii sagootiska aw ywma اlfatxi ywm اlfatxi waa shaku raawi lanna ywm اlfatxi waa khata sida sawaabka ah sida sawaabka fii xajat اlwadaac wey maxaa yeelay yowma fatxi maka nabigu minana ma degin carafana ma tegin xarafaa nabigu ma tegin minana kuma tukanin yomfatmaga la yaqaanaa meeshuu nabigu maray iyo hawluu qabto maalinka ayada marka yomfat maka waa shaku raawi waana khalad si sawaabka wallahu subxaana wa tacaala aclam